بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ سالم عبد الله العصيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم الأسفين من عينه عن عمر بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عامر العاص can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waaalih wasalam alraaximuuna yarxamuhum اraxmaan irxamuu man fi اlardi yarxamkum man fi اsama wmin طraaqi raxmat raxmat اlmucalimiina bاlmutacalimiina biiqra'i usuul mutuun khaasatan rasul xadiid اlmustafa wاrasuul اmujtaba salى اllahu عalayh wعalى aalihi waصxaabati ajmaciin yfuz bisacadati اlcaajil wاlaajil fahada huwa اlmajlis aali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 yahay kitaabu aadaabi aadaabi alqudaat dadka garsoorayaalka ah aadaabta laga raba ayuu kitaabkan u kitaab yahay masaladan ku saabsan alqada waa masalo aad u guda weyn oo markii nusuusta kitaabka iyo sunnada nabigeenna calayhi salaatu wasalaam la eego xaqiiqatan meel aad iyo aad iyo aad iyo aad u weyn diinteenna ugu jirta dhan walboo la eego dhan kitaabka iyo nusuusta ku soo aroortay in xukunka noociisa la qeexa oo cidda xukunkaas nooca qaadan waydana xugun la siiyo dhan kale cadaaladiisii oo la ilaaliya oo la qeexa dhankan kale aadaabtiisa ee qofka qaadiga noqona aadaabta laga raba oo laqeah iyo muahilaadkiisa waxyaabaha qaadigu ku noqon karo tan kale qaadiga caadilka ah ammaanitaan la ammaano oo janno ilaahay inuu siinaa subxaanah wa tacaala loogu bishaareeyo qaadiga aan cadaalada ku dhaqminna ama cadaalad diineed oo diinta ilaahay uu cadaalad u samay noqotaya ama khalqigii uu cadaalad u samay noqotayaana waliba waa qudaadda sida nabigaan u tilmaamay intooda inay ahlu naar ciyaada bilah ay yihiin marka arintaas ayaan insha alla halkan ka gelaynaa waxaan rabaa marka inaan masaa'il dhowr ah ama masalo aad muhiim o aan dul istaago qadaaga iyo xukunka waa laba qof ama laba tiim ama dad ishaysto oo la kala saaro la kala xukumo oo la yidhaahdo xaqaanaad isku haystaan maanta hebela ah xaqaa iskala adna malihid iyadoo wadiiqa iyo shuhuud iyo nusuus iyo axkaam shariica loo mari waxaa marka waajib ahoo biyi kama dhibcaan oo nin walba inuu ogaado waajib ah in xukunka uu ilaahay keligii iskale subxaana wa tacaala xukunka ilaahay keligii inuu leeyahay oo cidda xukunka iskalah oo cid la wadaagta ayna jirin waa la yahay walaa yushriku fii xukmihi axadan ilaahay xukunkiisa ciduu la wadaajina lama arka laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal walaa malikun qawiyun jabbaar walaa daciif walaa fii hada alcasr walaa fi alcasri saabiq xukunka ilahay baa iskale subxana wa tacaala lidalika suuraة اlmaa'ida rabbigan subxaana wa tacala aad buu ugu hadlay وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك wakadalika rabbigan subxaana wa tacaala cidda xukunkaas ilaahay qaadan weyde saddex tilmaamood oo khatar u isu dabadhigay waman lam yaxkum bima anzala fa ulaaika hum lkaafiruun kuwa aan xukunka alla wax ku xukumin waa gaalo waman lam yaxkum bima anzala fa ulaaika hum aldaalimuun waa dulmiilayaal kuwaan alla kitaabkiisa ku xukumin iyo xukunka alla aan qaadanin aan ku xukumin tan u dambaysa waman lam yaxkum anzala fa ulaaika hum ulfaasiquun intaasuu rabbigeen subxana wa tacala isu daba dhigay afa xukma aljaahiliyati yabquun ma jaahiliga xukunkiisay dalbayaan o raadinayaan ayuu rabbi subxana wa tacala waman axsanu min allah xukman liqowmin yuuqinuun yaa xukunka ilaahay subxaana wa tacaala ka xugun wanaagsan marka suuraة yuusuf rabbigan subxaana wa tacaala markuu nabi yuusuf uu ka hadlaayey iyo xaaladda uu soo maray xukunku ka hadlayaa xukunka ayuu ka hadlayaa wahaakada marka wax la koobi kara haba yaraata ma ahan lidaalika waxaa laisku hayaa qofka kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala ka leexdo oo xukunka kitaabka ilaahay diido oo bannaanka dhigo gaalnimadiisa cid isku haysa haba yaraata maba jirtaba lagu xukumo mana raba mana doonaya qofkaas uu ku daayay marka culammada tafaasiil ay gelinayaan marka ayagoo u barbaarayaan qiil waxyaabahan hadda maanta taagan qaybo ka mid a ah. laakiin waxaad ogaataan masalada masale meelahan dhadhow joogta ikhwaani ma ahan dimuqraadiyad ayaa lala soo boodi nin baa safka hore ku jira annagoo dimuqraadiyiinna ah, adle halkaasu shafka garaacanaya maba fahamsana wax dimuqraadiyad ladahay iyo inay kitaabka alla ay diddi ku tahay oo kitaabka allana uu yahay muxuu ahay nuur kanna ulumaat iyo kufri uu yahay ma ogsoona maba fahamsanaba dimuqraadiyada laguu sheega waxaa weyaan ninnin ha guursada ayaga waxay ka eegayaan intikhaabka iyo doorashada sistamkeeda dimuqraadiyada wax aad u gudo weyn sistamkan dimuqraadiga ama sistamkan shuruucigaah waa wax aad u gudo weyn waad waxaa weeyaan waa shariico dhan oo iswadato annaga marka dhinaca hadda baryahan qolyahan siyaasiyiinta waxban aan fahamsanayn ay waxay u haystaan dimuqraadiyadda waraaqda yaroo sanduuq lagu ridi oo waxaa way hebel ayaad ku qoran yahay saas hebel hebel saasay u fahmayaan qaarkood laakiin in badanoo ka mid ah waa fahamsan yihiin in badanoo ka mid ah way fahamsan yihiin dimuqraadiyadda waxaa weeyaan rag ragga guursada ayay keeni waa xorriyad dumar dumar ha guursadaan ay keeni wax walba ina qofka aad u bannaan yihiin ay keeni waa ضid اlإslaam wa ضid اlkitaabi والsuna tamaama الdimuqraadiyaة fii waad wاlislaam fii waadin aakhara qowla waaxida weligiinba wax luqluuqa masalada ayada marka masale waxaa weeyaan biyo kaba dhibcaanoa haddii laakiin qadiyadda ay ku kooban tahay dariiqada qofkan xaakiimka oo madaxda noo noqonaysaan ku doorannaa oo jaanibkaas dimuqraadiyadda maqsuudkooda uu yahay <laughs> waxaa laga yaabaa <clears throat> inay mxuu ahay dad wax fahamsan ay ahayn maaha macnaha saas maan bahal weyn waa oo aad u guda weyn oo inaba caadi ahayn qodobkaas marka in kitaabka ilaahay xukunkiisa loo xuguntamo waa waajib waxaan dhegahayga ku maqlay oo qaarkii inaad ku maqasheen dad soomaali oo muslimiinah oon xataa calmaaniyad iyo gaaladan caddaanka waxaan aindhaha saarin oo caadadii caadiga wato oo lah sharciga waa xasad ma maqasheen weligiin harciga waa xasad bihada اcibaara warkaas bal kawa dhegaysta ilahay waa xasad waa macnaheed kuwan gaalada haba ku rugunayn kuwan gaalada adka laga keenayo meelahaas maraykan yurub laga soo minguuri xaggi kaba dhigba kuwaas gaalaa keena magtu waaba wuxuu gaal keena waa un gaalnimo un xag iskaba dhig laakiin kii muslimka ahaa kii muslimka ahaa ayaa wuxuu leeyahay shareicada aan ku xuguntanay eerkii xeerkii caadiga ah, sharcada khilaafsaneen wa xeerkan sharcada aan khilaafsanayn dhibaato ma laha umuurta dunyada caadiga oo hareecada aan ka hor imaanayn dhibaato ma lahan waaamuslimiin alaa shuruuihim ishkaal ma lahan laakiin xeerarkaan ka hadlayn waa xeerka kitaabka ilaahay khilaafsan subxaana wa tacaala oo sunnada nabigeena khilafsan ala slam oo hareecada islamka iyo fiqiga khilaafsan wa oo ka hor imaanay oo taqaanaan oo adinkaba adagsoon tihiin meesha boqol neef la rabaya waxaa la jidaynayaa in la bixiyo konton tusaale ahaan waa boqolaal tusaalaa jirta marka wuxuu leeyahay caadadii intaas yaraa laga qaaday lakin sharciga waa xaasidoo boqol neefoo geelaya dusha ayuu kaa saari waa musiiba hadalkaas kelimatu kufri waa qofkaas maku gaalooba mise kuma gaaloobayo oo ma loo cudurdaara mise looma cudurdaara waa masalo dheeroo taqaanaan xaaladiin ad ogsoontihiin laakiin kelimada waa kelimatu kufri waa ilaahay baa xasid waa oo sharciisa xasid waa xasbuna allah wanicma alwakiil marka ikhwaan kiraam masaladaas marka masalo sahlan maan dadkan aad bay u fududaysteen beryahan dambe aad iyo aad baa loo yaraystay macno weyn looma arko arrinkaas marka lagu baraarugsanaado oo nusuusta kitaabka markaa qur-aanka ahrinaysaan halkaan aan fadhino oo intaad soo bilawda suurat albaqara ilaa naas aad geynaysa inta ilaahay subxaana wa tacala uu kaga hadli xukunka inuu isaga gooni u leeyahay oy waajibta inaan u taxaakumno ogaada qodobka labaad wax yar markaan ka dhaca kadib wixii su-aalha noqoto qodobka labaad waxaa weeyaan waa masalada ku saabsan cadliga iyo cadaaladda iyo qofka eexin uu iska ilaaliyo macallinka dugsiga dhiga ama macalinka iskuulka maadiga dhiga ama macalinka macadka iyo jaamacadda iyo dhiga kolejyada markay imtixaanka qaadayaan waa qudaad imtixaanka markay qaadaan oy waxaa way ardayda u saxayaan waa qudaad haddii ardaygaana mar maalin iyara haruufay ama hadal igu yaraadkay aad darajo ugu goosato sunbaad qaadatay waxaad ku dhacday cadaaladaro cadaaladaro aad ku dhacday laba qof oo isku dhegan ayaa ku timid na kala saar haddii aad midkan aan qaraabana ugu yara eexato ama waxbaad xoogaa ku yar laba aad uga eexato cadaaladdarraad ku dhacday waa ulmi aلظulmu ظulumaatun yowma alqiyaama cadligaas ilaahay subxaana wa tacaala waa caadil ilaahay subxana wa tacaala cadliga ayuu jecel yahay ilaahay subxaana wa tacaala cid aad u eexana lama arko shareecadiisna waa noocaas dadka marka u taagan qadaagana saasaa laga rabaa nabigana wuxuu sheegay xadiis saxiix calayhi salaatu wasalaam alqudaatu alaaثa dadka qaadiyaalka oo dad kala saaro waa saddex qaybood inaani fi الnaar waaxidu fi اljanna laba ahlu naar waa nabigeena sheegay alayh slat slam midna waa ahlu janno kan waxaa weeye ahlu jannada waxaa weeyaan xaqi ayuu gartay xaqa la garana ma taqaana waa kitaabka alle sunnadana waxay waxaan ka qabeen xukunkeedii xaqi ayuu gartay qofkii xaqa lahayn uu gartay xaqii siduu hay u xukumay waa ahlu janno midka labaad xaqi ayuu gartay laakiin dana khaasa ayuu gu leexday waxbaa loo yarlaabay laaluush howlfudaysa loo yarlaabay waa ahlu naar xaqii ma yaqaana jaahilnimo wax ku xukumay waa ahlu naar nabigeena caday calayhi salaa salaam marka ikhwaan kiraam mas'aladaas qadaaga wax sahlan ma ahan culimmadana waxay aad ugu carari jireen qadaaga qofkii ahal u ah oo naftiisa xakamayn karo oo waxaa weyaan lalu iska ilaalin karo oo waxaa weya warac iyo xaalmarad ku dadaali karo oo cadaalad samayn karo oo hawsha ayada kafaaca iyo awood u lah waxaa wanaagsan inuu muslimiinta booskaada u istaago oad u qabto intaad mid muxuu ahay tuugah oo maradiisa mxu gacmihiisa kalaxadi ijawaabkiisa kalaxadi oo ummadda waxaa weeyaan baabi'ini uu meesha qaban lahaa inaad adig qabato oo kitaabka alla halka aad digto ood qabata haddii ay hawshii ayadee taalo waa wax wanaagsan laakiin qofka hadduu daciif yahay bal insaanu calaa nafsihi basiira ninka qofku wiis yaqaanaa haddii aad marka aad dacfi kugu jira ood ama u daciifsan tahay maalka ama ammaanta aad u daciifsan tahay ama korsigii madaxnimada aad u tabardaran tahay waxaas iskugu dhowaan agteeda hamarin duurkaas ilaahay iska mar bannaan mare maradiisa waxaa la yidhi ma taabta marka marka munkarka la reebaa kuma jirto qaacidadaas waa baail marka macruufka la faraa qaacidadeeda waa baail waxaa adeegsada dadka qaar markay munkar arkaan oo tira war munkarka madax ka qabatid wuxuu ku dhihi bannaan mare maradiisa qodax ma taabat mayd geed ma qabsada taasuu ku dhihi waa baail hadal baailah oo la kordhabay oo la hoos dhabay oo la goday sida dhabta ah maxaa yeele wuxuu rabaa inuu waajibka ummadda saarnaa oo asaga saarna oo saarnaa inuu qaacidada shaydaaniga marka dhankaas ay noqoto waxawa ku burburiye laakiin dhankan kale markay qadaagii howlaha noqoto oo adiga naftaada aad aamin ka qabin markaasaa laga yaabaa inay qaacidadaas dhinacaas ay wax ka tarto ee suuragal wallahu aclam alcumuum marka masaladaas qadaaga marka waa inaan aad ugu taxadirno oo waxa laisku xukumaa kitaabka lagu noqdo subxaana wa tacaala iyo sunnada nabigeena calayhi salaatu wasalaam qofka xukuma u istaagan u noqdo qofka cadaaladda oo waxaa weeyaan icdilu walow kaana daa qurba waa ilahay baa amarku bixina subxana wa tacaala cadaaladda dhan walba inuu qofku ku dadaalo oo baabkan qadaagana uu noqdo waxa laisku xukumaa kitaabka ilaahay subxana wa tacaala waa waajib ummadda saaran waxaa imaan karo annaga waxaan joognaa dal aan muslim ahayn amaba dal muslim sheegani laakiin aan muslim dhaqankiis oolin maxaan samaynaynaa fattaqu llaaha ma staactum hadda kama soo qaad qof baad xoole isku qabateen xoolaha qofkaad isku qabateen dad kitaabkaa laydin kala saari kara ayaa jooga oo adinkii labadiinna idinku kala saari karo inaad maxaakimtii wadciga ahayd aad la aaddo oo qaanuunka wadciga oo diinta alla khilaafsan lagu xukumayey adoo heli kara cid ku kala saarto oo diinta alla kugu kala saarto waxaad noqonaysaa nin waxaa raalli ku noqday khatarad ku jirta xaaladaad haliswa markaaad albaab kale weydo oo xaqaadii la duudsaday oo cid islaam iyo mxuua kitaab shareecad kuu qaadan la waayey hawsha ay kugu dhacdo markaas waxaa weyaan waa baab kale oo waxaa weyaan culimmada ay aqwaal iyo howlo badan kale yihiin laakiin asal ahaan qofka muminka waxaa saaran fattaqu llaha ma staactum intaa bas mxuuah kuma badbaadaysid waa inaad u sacyiso ood maskaxdaada iimaankaada iyo maalkaada iyo aqoontaada iyo wax alla wix ilaahay uu ku sii aad ku raadiso sida baabka waaska asaga lagu gaari lahaa ummadda ay meesha iyada ku tagi lahayd oo kitaabka alla loo saari lahaa miiska hawsha ayada waa waajib nin walba saaran wadaadkoo duub weynla gooni uma saarno walaa waxaa weeyaan odayaasho gooni uma saarna ummadda dhan nin walba calaa qadrihi inta awooddiisa ay u saaranta weeyaan howlahan dhacaad arkaysaan oo maxaakimta ka jira olaaluushka iyo kitaabkan wadci muxuu aha buuggan wadciga oo diinta ilahay khilaafsan oo eh, miiska saaran iyo waxaa weyaan imtixaankan dulmiga iyo balaadan ad arkaysaan kulli waa munkar nabigeen wuxuu yidhi ala sl slam man ra'a minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi gacanta ku bedelo fain lam yastaic fabilisaanihi fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu اliimaan weeyaan marka masaladaas markaan joogno baabu اlqada iyo xugun marka la jooga ikhwaan اkiraam aad ha loo baraarugsanaado oo dad ay wax ka maqan yihin hadda dadka qaarkood waxba kama maqnaba saaran bay adduun ku soo gaareen marka xaalad inay caadi tahay oo saaran abadan weligoodba dee markii dee aanan dowladnimo waxba jirin dee xeerkii aad taqaaneenoo oo gabadh nin kufsaday waxaa weeyaan wax yar oo iftucul amarada iyo neefko geel iyo wax noocaas iyo laga qaado waxaa weeyaan waxyaaba noocaaso qof dhan oo la dilay kunkoo dolar muxuu ahaa ama labadoo kun ama shantoo kun oo dolar wejiga lagaga dhufto wabilahi towfiiq wamaa ilaa dalika wax noocaas wa walba oo dhaqan noocaas dolar bg amaba jirin laakiin geeli dhowrkoo tobankoo labaatankoo ha lagu tuuro amaba hadurb ha laga soo qaado waba marka wahaakada dhaqan noocaas ahoo leenaha qof ka soo barbaaray kadibna booska kitaabka loo dhigi lahaa ayaa waxaa loo soo dhigay muxuu ahaa qaanuun laga soo minguuriyey faransiiska iyo sarboon laga soo qaaday ayaa muxuu miiska loo saaray oo waxaa weeyaan daaquut iyo shaydaan oo dhan isugu tagay kii haddana mxuu ahaa aad ku socdaa marka weligiiba marka inay wax ka maqan yihiinba uma haystaba kitaabka qur-aankana waxaa weeyaan isaga juska qur-aanka bakasii kadibna kadibna mxuu ahaa meesha ka hor dalaqusi wabilaahi towfiiq maalinta xoogaha canuga u xanuunsada ama xoogaha ay ganacsiga xoogaha baraka loo yar rabana tobankooda usoo yeera muxuu ahaa qur-aanka jaladka iyo jaladka kadib neef dhagkasi wahaakada xoogaha kunkunka mxuu aha kutaag wabilaahi towfiiq culamaa la ducooya intaas ayada uma dhaafsana xaqiiqatan dad badan oo ka mid a ah, bal adinka waraysa hadda kitaabka quraan shaqadiisa maxay ta weydiiya kitaabkan qur-aanku ilahay uu soo dejiyey bal waxa ilaahay u keenay weydii dadkan dad badan oo muslimiinta ka mid a ah, ma fahamsana mana abadan inta anshaga inta gaaraysa xataa in weyna in kalemaba ka warqabaanba aslan fanabaduuhu waraa'a duurihim weeyaan dhabarka ay ka tuureen ikhwaani marka masaladan qadaaga marka laga hadli masale aad weyn weeyaan nacam xaaji waa wax cad weyaan faulaaika hum alkaafiruuna waa gaalo weyaan faulaaika hum aaalimiuna waa aalimiin weyaan faulaaika hum alfaasiquuna waa faasiqiin weyaan masaladaas marka waa masaladii la yaqaanay oo waxaa weyaan kufrigaas ma kufriga akbarka miso asharka ahaa dulmigaas ma dulmiga akbarka miso asharka ahaa fisqiga ma fisqiga akbarka miso waa asharki marka waa masalo dheeroo xataa laga soo guriyey ibnu cabaas xabr lama turjaan qur'aan inuu muxuu ahay asqarka taqriiban uu aadaa inkastoo laftirkeedii la geeyey muxuu ahaa niqaash haduu dheer masale aadu dheer weeyaanoo mujaladaad laga qorayo xarada islaamka laysaga bixiyo dad culamo oo masalada ayada dhanka u fatwoodayaaba daaqada laga bixiyo waa kada masalo dhirar badan waa laakiin adiga meesha lagu hartama oo lagu lagdama maxaaba ku geey adiga aayadihii qur-aankiisa kuma yeelaan aayadahaas qur-aanka hada ah haka agtegin ag joog culimmadan hadalladooda iyo baabkoodanna dee waxaa weeyaan adiga waxaa kaa khuseeya in ilaahay kitaabkiisa inaad ku dhaqanto ood uugutagta ood uugutagta ay waajib kugu tahay haddii aad adoo heli karo oo awoodala aad diidana aad xalada islaamka aad ka dhex taas haddaad ogsoonta marka waa kada haddaad weydo markaas waa baab kale maxay rabaan ay <laughs> samayn ah. lahayn culammadu waa tabartooda hadda waxay ku ekaatay inta hadda ay sheeg inay sheegaan ya <laughs> ya aadaabta laga raba ayuu kitaabkan kitaab yahay meelba waxaa howlo badan ayaad mari doonaa insha allah tabarak wa tacaala baabu fadli اxaakim qofka xaakimka ah fadligiisa ayuu baabkan u baab yahay alcaadil ee caadilka ah fii xukmi xukunku xukuma cadaaladda ku sameeyo waxaa weeyaan ayuu baabkan u baab yahay waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su-aala ah. nin baa laba qof oo ishaysato oo isku dheggan ay u yimaadeen waa inay xeelkan ugu kala bixi xeerka cidu yeel soo mataqaanid ha annaga reer bani fulan noo yeel ha nagu kala saar wuu eegay nin walbana dulmigiisii wixiisii uu eegay kii daalimka ahaay ayuu arkay wuu xaqiijiyey markhaatigiisu hel wax walbuu helay kadibna xeerka ayuu ku xukumay oo laakiin wixii asaga dembigii dembi inaad leeyahaad xaqiijiyey kadibna dembigii xukunkiisa wuxuu ka dhigay xeerkii qofkaad cadaalad ku samey ya culamaal waxaan ku soo celina waxaa weeyaan nin baa ku yimid laba nin ay ku yimaadeen waxay yidhahdeen waa is haysanaa maadaama aan is haysanno mas'aladan hawshaan isku haysanaa ninkana idulmi saas u yeela kan kale weeyaan fulaan fulaan fulaan fulaan uu dacwooday adna waxay ka dhigteen xakam io qaadi kadibna waad ogaatay ninka daalimka ahaa xukunkii beddelkii marka aad kitaab qur-aan ama sunna nabi aad la aadi lahayd ead xeerkii ciddii aad la aaday xeerkii aad u xukuntay oona dee ninkii asaga waxa u soo goysay oo madluumka ahaa waxa u soo goysay laakiin waxaad ugu xukuntay waxay noqdeen caadadii iyo xeerkii cadaalad ma samayse cadaalad ma samayse a a a may subx kama hadlay aniga ani subx kama hadlay hmm. a نعم يا شيخ نور أحسنت الله يبارك فيك واية فضل فضل الحاكم qofka xaakimka fadligiisa ayuu baabkan u baab yahay alcaadili caadilka fii xukmi xukunkiisa xadiidka an kun saddex boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasir xadil akhbarna qutay ibn saciid qaala haddana sufyaan ibnu cuyayna weeyaan can amr ibn dinaar almaki xa wa akhbarana oo wa anba'ana moxamed ibni aadam ibnu sulaymaan can ibni mubaarak wa cabdillahi waa imaamkii can sufyaan ibni cuyayna almaki isna can amr ibn dinaar almaki waa isna can amr ibn aws athaqafi can cabdillahi bni camr bin caas radi allahu canhuma can nabiy nabigena ween wuxuu ku yiri sal slam qaala nabigeen wuxuu yidhi ina almuqsiqiina kuwa cadaalada sameeya cinda allaahi ayay ahaadeen calaa manaabira mimbaryaala io kuraas oo min nuuri nuur ah calaa yamiini araxmaan allihii raxmaankaha midigtiisa alladiina waa kuwii yacdiluuna cadaalad sameeyaan fii xukmi xukunkooda wa ahlihim reerkooda igoo maa wallu mise wallu wallu ay gacanta ku hayaan oy maamulaan wa qaala muxamadu fii xadiiثi wuxuu ku yidhi moxamed bn aadam ilaa laba riwaaya meesha ay laba ariiq u ahaa wa kiltaa yadayhi labadiis gacnood mid walba yamiinun waa midig rabbigan subxaana wa tacaala aayaadka marka iyo axaadiis sifaadka sida ay ku soo aroortay ayaa loo fahmayaa oona loo rumaynayaa wax kala baabkan lama gelaayo agga iska dig horaanka soo marka waa yad yamiin yaliiqu biاllaah wa bikibriyaa'ihi wa cadamatihi wa sulطaanihi wa malakuutihi wa jabaruutihi wa cizatihi qul maa turiid min sifaat illah wax ilahay u qalmo bini aadan xaggiaan soo aadin weligaa qalbigaada mxua ah meel alla aan hayn marbaadaa sifa imaada alla alla un la aad sifa alla wa maxay tahay kayfiyadeeda baabka lama gala alistiwaau macluum wاlkayfu majhuul wasuaalu canhu bidca waay marka nabigan wuxuu alah salaa slaam qolyaha cadaalada sameeya alla agtii waxaa loo dhigaa kuraas iyo mimbaryaala nuuraha loo dhiga ayuu nabigeena cadayna sal allahu alayhi waali waslm qofka marka cadaaladda waxu kala xukumo waa noocaas baabu imaam alcaadil imaamka caadilka ayuu baabkan u baabay ninka madaxda ah oo cadaaladda dadka ku dhaqo ayuu baabkan ubaabay xadiidka shan kun saddex boqol iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasaai tala akhbarna suwayd ibn nasr almarosi qaala xadaث anba'ana cabdullahi mubaarak can cabdillaahi ibn camar ibn cumar ibnu xafs alcumari weeyaane can khabiib mis khubayb ya an ubaydlahi afan can cubaydillahi ibn cumar alcumari wa cubaydillahi musakarkaah wa mukabarka waa daciif waa taqana walaalkii ah an khabiib mise khubayb baa idiin qoran can khubayb ibn cabdiraxmaan saa ka dhiga can xafs ibn caasim ibn cumar ibn اlkhaaab weeyaane can abi hurayra radi allah anhu arda ana rasul rasulka al sl sl rsulkan wuxuu yidhi sabcatun toddoba yudilhum allah alweynaya u haraya caza wajal yowma alqiyaamati maalinta qiyaama yowma maalin laa dila har uusan jirin ilaa diluhu harkiisa mooyane riwaayo kale ku soo aroortay carshi araxmaan hoostii inuu yahay diligaas kan koobaad waa imaamun nin madaxoo caadilun caadil ah waa sidii sayd cumar iyo khulafaa araashiduun alkhulafaa araashiduun oo kale ragga ah iyo washaabun qof daayaro nasha'a ku barbaaray fii cibaadat illah cibaadad allah casa wajal iyo warajulun nin ama qof dakara xuse allaha la weyne fii khalaa'in meel bannaan ah gooni ah oo hafaadad ay shubantay caynaahu labadiis indhood oohin awgeed iyo alla ka baqitaan iyo rajul nin oo kaana ah u ahaaday qalbuhu qalbigiisa mucallaqan mid ku xiran fi lmasjid masjidka xageed ka imaada masjidka xageed u socotaa masjidka war waa la adimi wahaakada waa akhyaartan masjidka joogta sidoodo kale warajulaan laba nin oo taxaaba isjeclaadeen fi illah alla dartii caza wajal ijtamaca aleh watafaraqa caleyh riwayad kale ahayd iyo warajul nin dacatu ay u yeeratay imraatun haweeney daatu imra'atun haweeney daatu mansibin wa jamaal u saaxib ah madaxnimo iyo boos ma og tahay ummadda isku boos ma joogaan markaad gabdhaha qaar ama bareeraha qaar faamilada qaar gabdhaha ka soo jeedo dhaqaala madaxnimo aqoon wamaa ilaa daalika waa kor dad loo eegaa weeyaan marka gabar qurux iyo boos sara isku darsatay ayaa u yeeratay ilaa nafsiha nafteeda oo nafteeda maxguurma ugu yeeran maya inuu zina iyo xumaan ku sameey ciyaadan billahi ugu yeeratay faqaala kadibna yidhi inii aniga ahaafu waxaan ka baqa allaha allaweyne caza wajal ayaan ka baqayaa yidhi iyo warajulin oo sadaqatan sadaqaystay faahfaaha kadibna sadaqada qariyey xataa laa taclam ilaa ay ka garanayn shimaaluhu bidixdiisa maa sanacat waxay samaysay minhu midigtiisa sidaa weyaan toddobadaas marka nabigeenna ayaa sheegay calayhi الsalaatu wasalaam nin walbo annaga naga mid halkan fadhiyo toddobadaas mid ka mid ah ku dhega ugu yaraan korsiga asagaa xajdi ha ku samaysto waxyaabaha aan hadda samayn karno waxaa ka mid ah oo hadda akhyaar badan ah masjidka fariina ay sameeyeen waa rajulun qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid taas ayada horta rag badan akhyaarhoon aqaan halkan fadhiyo ilaah oo aqbalo way haystaan kow imaamun caadilun qofka madaxa noqdana wax yar xataa haddii aad madax ka noqoto meel yar yaa meel yar haddii aad madax ka noqoto oo iskuul yar xataa maamulo aad ka noqoto ama dugsi ama waxaa weeyaan madarsa ama ataa meel aad oogahood aad u yara weynaato jiif ataa meela ah, un adi yara wax un qofka madax hadduu baba noqdo waa inuu cadaalad ka shaqeeyo inaad ilaahay nicmadan ku siin waa laga yaba hadduu madaxdii wey noqdana waaba waa maqsuudkana taa ayada ah waa kasii fiican tan kalena qofka da'da yar oo ilaahay subxana wa tacaala uu zine ka ilaaliyey allahu akbar uu ka ilaaliyey eh, sabwa ilaahay wuxuu la yaabaa siduu nabigeena sal alla slam ama ilaahay uu ku qoslaa subxaana wa tacaala nin shaab ahoo dhallinyaro ah laysa lahu sabwa aanan lahayn leexasho hadda soomaan arki masaajid gudihiisa ilmo yaryar ood ilaahay masjidka iskaga soo muxuu aha xiray oo meel kale lagu karayn sooma arkin waxaa weeyaan saas ayada ayuu marka ku ilaahay ku ilaalinaya subxana wa tacala oo ku barbaari u ku weynaani ilaa uu ka gabooba ayuu alla kula kulmaya arrinta ayada weligii isagoona xumaan iyo yacni cibaado xumi iyo yani aan ku dhicin saasuu ilaahay washaabu nasha'a fii cibaadat illaahi weyaan ku barbaaray cibaadada ilahi subxana wa taala isna waa noocaas sidoo kale qofka allah subxana wa tacaala xuso keligiis xilliyada habeenkii noqotay iyo xiliya aad qol isku xirto kaligaata noqotay iyo xilli cid ku jooda ay jirin iyo xilliyadaas qofka inuu alla xuso subxana wa tacala kadibna indhaha ay ilin iyo hin ka imaado waxyaabaha ilaahay kuraastaas nuurka ah amaba dilligaas alla lagu helayo ay ka mid tahay kow sidoo kale waa wax aan wada heli kar dhammaanteen inteenna hadda halkaan fadhino soomaali ayaan nahay soomaali maxamed say dhihi jireen soomaali maxamedaan marka yacnii waxaan isku jeclaa isku jecelnan oo inta u fadhinaa asal ahaan maxay tahay waa ilaahay dartii wax kale maaha marktaanoon ka dhabayno oo dhabnoo noqoton baa muhiima inta halkaan fadhido ilaahay dartii haddii aad u jeclaato ood ilaahay dartii muxuu ahaa ku kala dhimataan sidoo kale diligaas insha alla waana heli eh, midaan ku saabsan dumarka xumaantooda iyo yeelashadooda waa aaday u badanta waxyaaban hadda ad argtan yutobiyada dhex fadhiya oo haweenayd isqaawisay waa ku yeeranaysa yeerasho caadiwa ayada ama ha tiraahdo viisaan ku raadsanaya ama fulaan laakiin marka xaqiiqada laga hadlo waxaa loo yeelaa khariisadaadii iyo diintaadii sharaftaadii weyaan markaad aragto marka waa inaad waran inuu kuu dhaco kale aad uga soo karood ugu soo boodowa ood wixii ay haba yaraatay ay kugu soconin laftirkeeda waxaa laga yaba inaad ilahay kugu sii subxana wa tacaala kuwa dadku yeeranayaaba jiraba oo yutoobiyada noqotaya iyo meel kale noqotaba xumaantaasba asal ay u tahay ayaa dhoobanba alcumuum marka taana waa waxaa kaloo lamidka lamid ah, ah gabdhaha laftirkooda hadda rag ay u yeertaan ka warrama waa lamid rag noocaas haddii ay u yeertaan oo inii akhaafulah yidhahdaan sida gabadhii dhihi jirtay ittaqi illaah walaa tufdi lkhaatam ilaa bixaqihi gabadh dhihi jirtay ma xasuustaan saddexda nin ayadna waa la mid ilah ku siina subxana wa tacaala waaya eh, sidoo kale qofka waxaa weeyaan sadaqada qariyo sadaqada siri tudfi uu qadaba rabbi soo mayn marka in aad waxaad bixinaysa aad kaa muuqanin ood ummadda aad hoos cidda u baahan aad ka siiso ayadna waxyaabaha lagu mutay ka mid tahay weyaan maxalushaahidka marka waxay tahay imaamun caadil alimaam alcaadil marka wuxuu leeyahay ood ilaahay ku abaalmarina maalinta qiyaama intaanan jannada xataa la gelin in harkaas loo harayo harkaas muxuu tari hadda har waan haysanaa harka ayada ah maalinta harka loo baahan yahi wax inaba caadi maaha kamaanan jirin walaa jirin buryaqab ayaa la yahay meel bannaan ayaa la jooga qaacan safsafa laa tara fiiha ciwajan walaa amta sidoo kale qoraxdii waxaa la keenay qaaba qawsayni aw ayaa la keenay dhididkii iyo muxuu aha qofkii wixii ka baxay ayaa dhulka toddobaatan dhungeli markaasay soo baxayaan oy ilaa ay hanqawyada ka gaaraan oo jilbaha ka gaaraan oy muxuu ahaa maraxirka ka gaaraan oo ilaa ay naase ay tarqubitaanka ilaa dadka qaar ay halkaas afka iljaam ay ku sameeyaan ay xakameeyaan xaaladaad noocaas marka in ilaahay uu ku karaameeyo labis intuu lagu xiro halkaas nuur korsi nuur ah calaa manaabira min nuur lagu dhigo oo carshi raxmaan hoostiisa lagu haray ma wax sahlanba wax sahlan inaba caadi maahan baabulisaaba fi lxukm xukunka qofka inuu asiiba ayuu baabkan u baab yahay kitaabka alle inaad ku xukuntaad diyaar u tahay waxaa weeyaan kadibna waa dadaashay adigoon tacadi kugu jirin aanan degdeg aanan gelin wax walbo adawaadkii ahay oo loo baahnay horaan haystay dadaal la sii bixiyey ayaad khaladkaa dhacay ama labadii qof oo waxaa weeyaan ishaysatay ayaa mid wuxuu noqday aftahan oo kan kale muxuu ahaa sidiisaba waaciyey ya waxba warkiisa ma caddaysan kara walaa yakaadu yubinu ada lagu eedaynay muxuu ahaa nebiyullaahi muusa ay gaalada ku eedaynayeen oo kale weeyaan ya amana khayru min hada aladii huwa mahiin walaa yakaadu yubiin ninkan ay ma taqaanaan waa ninka marka dambe la istaagay aamantu ya markii badda lagu riday sheeg ayadii biladii aamanat bihi banuu wa ana min almuslimiin waa fircawn qofka la tahay wallaahi muslimaana oo waxaa weeyaan wixii ay reer bani israiil rumeeyaan anaan rumey ninka muxuu ahaa taataqa iska dhawaaqi waa fircawn marna wuxuu dhahay amana khayru min hada aladi huwa mahiin walaa yakaadu yumiin waxaa ka sii horreeyey ana rabbukum alacla waxaan kala jeedaa marka in qofkii marka la khaldo oo markhaati beeraad loo keeno oo aftahadnimo ziyaada loo keeno nabigeenna ala slam aba sheegayba wuxuu dhahay waxaa laga yaabaa dad waxaad kale tihiinu dhahay arrin baad ii keenaysaan walacalla bacdukum aw bacdakum alxana min bacd barkiin barka kale inuu ka aftahansan yahay ayaa laga yaabaa kadibna aan xukuma wixii aan maqlay ile markaa qofka wax kuu sheega xujadiisa kuu caddaysto oo wixii eegto labada qof isu eegto kii ay wixiisa kula saxan yihin baad u xukumi soo ma faman qaطactu lahu xaqa akhiihi ow kama qaala sal اlla ly slam fainamaa aqطacu lahu juzءan min الnaar ow kama qaala calayhi الsalaat slam qofkii aan walaalkiisa xaqiisa u gooyo oo aftahannimo iyo afashaarnimo iyo howlaha aan ugu gooyo waxaan u goynaa xaq maahne waxaa weeyaan waa naar ayuu nabigeena cadayna sal allahu alay slm dadka qaar waxay haystaan maxkamad haddii ay waxaan u soo xukunta bas inay ta waxyaabaha aan arkay oo isoo maray waxaa ka mid ah nin baa dhul iskale waxyaabaha hadda yeelay ka midtao khatarta oo in laga baraaruga u baahan nin baa dhul iskale hindi weeyaan amaba waxaa weeyaan eh, soomaali ama ummado kale ama cadaan slidan ama townka ama backland ama ay makaan magaaladan ku taalla ayuu dhululka lahaa dadka way dhimanayaan qaar way dheeraanayaan qaar way masalafayaan oo lacaglaan baa ku dhaci oo wixii cashuurtia lagu yeelanayaa wahaakada kadibna qofkii wuxuu samaynayaa niminka ayaga ahay ayuu muxuu ahaa xaqoodii qaadanaya ayagoo taaganoo akeekami awloo cabaadi ayuu waxooda dhacayaan qaadiga iyo xukumaani maxaa dhibaco yahay ma soconays wax soconaa maahan marka caluumin waana badanta aad ay ugu badanta inta hadda qadiyadaho fatwo lii keenayo kow iyo laba iyo toban wax la koobi kara maaha marka aniga waxaan dhahaa war ha dhawaanin baan asal ahaan u fatwooda waxaa faraha kala baxa <laughs> in ayagii ayba ogolaadaan waa baab kale oo ayaga laftirkooda wa la siiyo waaya baab اisaaba fi اxukmi xadiidka an kun saddex boqol iyo kow iyo sideetanaad waa xadii saxiixa qaala aimam nas akhbarna isxaaq mansuur qaala xadaثana cabduلraزaq ibn hamaam asancani qaala anbama macmar rashid alasdi can sufyaan اthawri can yaxya bn saciid اlansaari can abi bakr moxamed ibn camr bn xasm alansaari saaxib kitaab weyaan can abi salmata ibn cabdiraxman ibn cawf can abi hurayra xadika dhir badan markaysaan waa naazil xadiika sanadkiisa qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slm ida ijtahada alxaakimu qofka xaakimka oo xukuma ida xakama hadduu xukumada alxaakimu qofka xaakimka oo faijtahada uu dadaalo dadaal u bixiyo oo fa asaaba kadibna xaqii u asiibo falahu ajraan laba ajr ayuu leeyahi weyaan kow wa in ijtahada hadduu dadaalo oo faaqta u gafo ile waa bini aadane falahu ajrun hal ajr ayuu nabig yidhi sal slm hadduu dadaalo ood kadibna aad kas u yeelana ya baabu tarki isticmaali man yaxrisu cala alqada baabu tarki isticmaali man yaxrisu cala alqada baabu tarki isticmaali man qof in la shaqaaleeya tegitaan laga talayu baabkan u baab yahay yaxrisu ku dadaalo cala alqada inuu qado qabto nin baa wuxuu la taagan yahay hallii shaqaaleeyo qaadi halliiga dhigo kaas isaga lama shaqaalaynaya waa la diidaya lama yeelaya marka sharciga laga hadlo waxba laguma shaqaalaynaya lalihi u fiirsada ninka wadiifo diini ha noqoto ama wadiifo mxuu ahaa weliba ummadda udhexaysan ka hadlaya ummadda udhexaysa ama diini ha noqoto ama dunyahu ha noqoto ummadda ummadda udhexaysa qofka ummadda ay tidhahda war kaali asagoo diidan qoorta loo geliyo ilaahay najaaxuu siiya amilo badan ayaan haynaa qofki isagoo dhegdhega ah war nagaga aamusii kan nooga aamusa loo dhiibana isagana kama faa'iido ummaddina waa khasaariyaa aakhira wax ujirna ilah ba ogsan subxana wataala nasal allah salama alcaafiya xadiidka shan kun saddex boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai atan akhbarna camr ibn mansuur qaala xaddatana sulaym ibn xarb qaala xaddatana camr ibn cali can abi umays cumarna cumar ibn cali can abi umays abu umays waa cutba ibn cabdillahi ibn cutba ibn mascuud alhudali oo iqaah can saciid ibn abi burda ibn abi musa alashcari weeyaane can abihi abiisa abu burdaa ibn abi muusa can abi muusa alashcari cabdillahi ibn qays radia allahu canhu ardaa qaala wuxu yidhi abdulahi bn qays ataanii waxay ii yimaadeen naasun dad oo min alashcariyiina ree ashcariya nimankii ashcariyiintu la yaqaanay ood ka dhasha cabdulaahi ayaa ii yimaadeen rag ah faqaaluu waxay yidhahdeen idhab na raac macana annaga la jirkanaga ilaa rasul rasulka noo rac sal l slm fa ina lana annaga ay noo sugnaatay xaajatan xaaja i dan nabigaan dan kalena ni obkaale aan wejiga kugu qabsanne ama na raac fadahabtu macahum waan raacay faqaal kadibna waa marka nabigaan u geey ila abdullah bin qays waa raggi quraad ahayo nabiga aad buu qaymaynaya calayhi salat slaam raggaa marka waa niman aad aan loo aqoonino marka nabiga ballaan muxuu ahaa wejigaada aan aan kugu aqalgalne ama kugu gurigalleh nahorqaba faina lana xaajatan fadahaba macam wuu raacay faqaaluu kadibna waxay iska soo goyla yidhahdeen yaa rasul rasuulka allow istacin na kaalmaysa binaa annaga fii camalika shaqooyinkaada howlahan tirada badan ood ku mashquulsan ku rafaade ama zaka caruur ha noqoto ama shaqo kale ha noqote nashaqaaley waa adi warkiio kooban nashaqaaley saasay yidhaahdeen kow qaal abu muuse markii marka waagaa ku barye nimankaana nashaqaaley u socdaba marba kuma soo dhicin waxaana laga yaabaa inuu ka warhay nabigeenna qof shaqaalaysiin weydiistay inuu shaqo siin jirin oo ummadda shaqadada guud ahaneed marka kow faqaala qaala abu muusa wuxuu yidhi factadartu waxaan ka cudur daartay mima qaaluu waxay yidhahdeen nabi allow allahayka alla waxaan ma ogayn wa ahbartu waxaan sheegaanay aniga laa adri ma ogi maa xaajatahum dantood waxay ahayd ma aan ogayn oo ninka warhay ma ahayn niminku ay qataleen wa waayahay fasadaqanii nabigu wuu ii rumeeyey wacadaranii wuunii cudurdaaray yani raggii warkii aan muxua u sheegay nabigeenna inay xaaladda niminkaa saas ahaayeen oon waxay wataan aanan ogayn ayaan u sheegay wuu ii rumeeyey wuuna cudurdaaray faqaala wuxuu yidhi inna annaga laa nastaciinu uma kaalmaysana fii camalina camalkanaga biman duul sa'alana weydiistay mujadan waaye xadiidka an kun saddex boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadiis saxiixa waa shaqooyinka caamka ummadda aylada la socdaya shaqooyinka khaaska shaqa inaad teoriya muxuu ahaa shaqa kaa banaanay aan ka shaqayn meesha inaad tirahdo ishkaal weyn ma lahan qofka wixiisa kugula xisaabtama haaliban laakiin ummadda danaheeda guud ahaaneed qof amiin ah oo ka taxarusa oo aad u dhibsana kaas unbaa ka soo bixi karo kaas unbaa ka soo bixi kara saa weeyaan xadiidka shan kun saddex boqol iyo saddex iyo siddeetan waa xadiid saxiixa قال الإمام النسائي أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن حضر الجيمي قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس ما كمغني خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سوى كورمين عن سيد بن حضير اللوسي الأنصاري ها هي أن رجل با رضي الله عنه أن رجل با من الأنصار في أنصار جاء بنت رسول رسولك صلى الله عليه وسلم فقال كذب بن حجري ألا تستعملني ما شغاليسيsid كما استعملت سأو شغاليسي فلان هبل qal wuxu yidhi innahum inakum adinka satalqowna waxaad la kulmi doontaan bacdii gadaashay aharatan in linkaga gooni noqdo oo waxaa weeyaan linka Eh, id bursada sad bursada afwan oo waxaa weeyaan wixii aad xaq ku lahaydeen in liska qaato adinka afka waxba aan liidin marinin ayaad la kulmi doontaan fasbiruu sabra ansaaru nabiga la hadla alai sl slam xataa talqownii ilaad igula kulantaan al xawdi darka darkayga ilaa ad igu imaadaan iska sabra ayuu nabig ku yri sal slm nabiga waa min aclaami nubuwa hadda ree ansaareed meel maanta dowlad ay gacan ku hayaan niminkaad ogeydeen oo magaalada madiina nabigeena iyo saxaabada nabigeena ku soo oo diintan islaamka garbahooda iyo dhiiggooda iyo dhacaankooda iyo dhididkooda iyo maalkoodii ay muxuu ahay ku istaagtay oo meel walba caalam kaga aasan xilligaas inta meel oo la gaaray ayaa maanta wax maanta haba yaraata xataa lafweyn iyo qabiil la yaqaano oo nabigeena ah, sheeg alai slam inay ansaarta ay yaraan doonaan dadkana ay badan doonaan markaasuu nabigeena ka dardaarmay calayhi salaat salaam aad bu uga dardaarmay ansaar in aad loo karaamay lidalika qof ansaari hadii aad aragto madaxa saara meelaha ay ku dambeeyaan oo lagu arko waxaa ka mid ah madiina dad afraad way joogaan alansaari iyo maka iyo aad arkaysaa ma badno waxaa kaloo muxuu ahaay ay jiraan dhankan oo waxaa weeyaan eh, maali maali iyo eh, nigeria qaybo ka mid iyo ah niger iyo nimin la yidhaahdo muxuu ahaa nimin ansaariyiinah aa ku dambay lidalika sheekha loo yaqaano sheekh xamaad alansaari muxadid almadiina oo magaalada madiina ragga ahluxadiidka ahaa oo hadda wiilashiisi ah, mashaaikhdana ay ka mid yihiin oo doctor cabdilbaari iyo rag badan ay ka mid yihiin oo ragga muxadisiinta ragga ayaga waxaa weeyaan asalkooda waxay ka soo haajireen waxay ka yimaadeen maali halkaasay ka imaadeen halkaasay ka imaadeen ka soo haajireen kuwa xataa madiina jooga qaybo ka mid a ah. marka nimanka reer ansaareed nabigeen wuxuu kula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam in waxaa weeyaan ay la kulmi doonaan in laga eh, sadbursado inay sabraan ilaa ay xawdka nabigeen halkaas ay ka dhargi doonaane halkaas inay mxuu aha ilaa laga gaaray sabraan ayuu nabigeen kula dardaarmay alai sl slam maxalushaahidka marka maxay tahay nabigeenna hadalkii raggii ay rabeen maba cagba maba saarinba inaka satalqawna halkaasuu la aaday baabu nahyi reebilaskarae ayuu baabkan u baab yahay can masalat alimaara madaxnimo in la weydiisto in laiska reebo baabkan u baab xadiidka shan kun saddex boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa ah. qaala alimam nasalat akhbarna mujaahid ibnu jabr mujah bn musa alkhawaarizmi w waaiqa qaala xadaana eh, ismaaciil mujahid bn jabr meeshaan weligiin maku aragteen intee waa martabadiisa saxaabada saxaabiga ku xiga waa kabiir waa taabici kabiir weeyaan mujahid ibn jabr mujahid ibn musa laakiin carabka aad u bartay alkhawaarizmi wathiqa qaala xadaana ismaaciil ibn culaya can yunis ibn abd eh, ibn cubayd alcabdi an xasan albasri weeyaane can cabdiraxmaan ibn samra radia allahu anhu adaxa wa anba'na camr can fallaas qala xadana yaxya bn sacid alqaطaan qala xadana ibnu cawn cabdilaahi can xasan albasri weyaane can cabdiraxman bn samra qala wuxu abdiraxman bn samra qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm laa tas'al imaana war madaxnimaha weydiisanin cabdiraxmaanow fa inaka adiga in ucطita haddii lagu siiyo madaxnimada can mas'alatin mas'ala awgeed haddii lagu siiyo oo masale aggeed xaggaada ka imaada awgeed laguu siiyo wukilta ilayha adaa lagu xil saari adiga ayaa muxuu ah qoorta lagu suri idaa lam yakun lifata cawnu min rabbihi fa awalu maa yejnii calayhi ijtihaaduu wayaan qofka dhallinyarada haddii ilaahay uusan u kaalmaynin oo kaalmo ilaahay uusan helin shay horeeya oo baabi'ina oo burburina muxuu noqonayaa dadaalkiisi laftirkiisi dadaalkiisi asaga lagu baabi'inaba laakiin kaalmo alle laa xawla walaa quwata ila bilah marka icaano alla ayaa meesha ka bixi haddii qofka marba intuu madaxnimo dalbada saa lagu siiyo kaalmada alle laga siibi fa inaka adiga lidaalika beladan arkaysaanoo embiyadan iyo wax yacaanoo markaad yaacayaan oo dadka kala gadaan oo inta markay soo galaan ummadda qoorta u geli ama madaxweyne ha noqdeen ama wasiir ha noqdeen ama jinijan ha noqdeen ood aragteen kaalmad ilaahay aan laga siibi wax ilaahay kaalmadiisa haystaan aan jirin kaalmadii aan laga siibi dhiig ay u daadinaan balaay u samaynaan imtixaan weeyaan wahaa kada wain ucطita haddaa lagu siiy madaxnimadaas can hayri masala su-aalaana ucunta caleyh waa lagu kaalmaya xadiidka an kun saddex boqol iyo shan iyo sideetanaad una dambaya cashirkeena insha allah tabaraka watacala caawa waa xadiid saxiixa xadaثna mxamed ibn aadam ibn sulayman an mubaarak an ibn mubaarak miya idin qoran ibnu miyaa idiin qoran waa cabdilahi la socda meeshaan can ilmubaarak baa noo qolanaga waa ibn mubaarak almubaarak can ibn abi di'b waa moxamed ibn cabdiraxmaani can maqburi waa saciid ibn abi saciid kaysan maqburi can abi hurayra waa cabdiaman sakhdawsi radi allah anhu arda can nebi sal slm qal nabigan wuxuu yidhi inakum adinka sataxrisuuna waxaad ku dadaalaysaan cala imaarati madaxnimaad ku dadaalaysaan wa inaha madaxnimadina satakuunu waxay aanaysaa nadaamatan shalayta wa xasratan iyo qoomama yowma alqiyamati maalinta qiyama ay noqon doontaa allahu akbar fa nicmati almurdica mid wax nuujisay ayaa nicmo lahaatay wa bi'sat alfaatima mid gurisay ayaa waxaa weeyaan baas lahaatay adduunkan naas ayay muxuu af kuu saaraysaa markaad hadda aad nuugaysa macaan badana oo nicmo badana markii muxuu ahaa qabriga aad gasho kow kaa tidhaahdana oo adduunyada kaa dhammaatana arbaas badana yacni fa nicmat haadihi imaaradan iyo adduunkan wabi'sat alfaatima marka ay muxuu ahaay naaska lagaa guriyo oo madaxnimada ay dhammaato oo qabri la gala mas-uuliyaadkaas baas badana xumaan badana hada wallahu aclam wsala allah waslam abdi rasul mustafa